fi lkhuluqi alxasan min daalika boorinta uu ku boorinayo aad ayuu u badiyey nabigu sala allahu calayhi wasalam xataa intii qiila lagu yidhi xataa intii innahu nabiga qiila lahu lagu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow maa khayru maa shayga ugu qayr badan muxuu yahoo ucdiya alcabdu addoon la siiyo wax addoon ilaahay siiyo waxa ugu qayr badan maxay yihiin su-aashaasaa nabiga la weydiiyey sala allahu calayh wasalam qaala nabiga wuxu uhi xusnu lkhuluq waa dabeecad wanaag wax ilaahay addoon siiyo waxa ugu wanaag badan waa dabeecad wanaagsan ilaahay inuu siiyo akhlaaq fiican ilaahay inuu siiyo nicamka ilaahay bixiya waa nimcada ugu weyn weeye <clears throat> rawaahu xadiidkaas ibnu maaja ayaa wariyey raqamka saddex kun afar boqol soddon iyo lix wa saxaxahu اlalbaaniyu sheekh naasirdiin albaanina wuu saxiixiyey fiihi fii sunan abi daawuudu ku saxiixiyey oo tasxiixa iyo tadciifka uu ku leeyihuu ku saxiixiyey wabayana nabigu waa caddeeyey sala اllahu calayhi wasalam maa shayga fiihi khuluqa wanaagsan ku sugan oo min khayri اdunyaa khayrka adduunya ah qabla alaakhirati aakhiro ka hor akhlaaqda wanaagsan dabeecadda wanaagsan dhaqanka wanaagsan waxa ku sugan ee khayr adduun ah inta midka aakhiro la gaarin aa nabigu caddeeyey sala اllahu calayh wasalam wabayana nabigu waa caddeeyey sal اllahu calayh wasalam maa shay fiihi fi lkhuluqi اlxasan akhlaaqda wanaagsan ku sugan oo min khayr اdunyaa khayrka adduunyo ah qabla alaakhirati midkii aakhiro ka hor facan caaisha caaisha waxaa laga wariyey ana nebiya nabiga sala اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu nabigu ku yidhi lahaa caaisho innahu shaaniye man ucdiya qofka la siiyo xadahu nasiibkiisa min arifqi dhimrinta qofka laga siiyo qofka ilaahay rifqi siiyo inuu u dhimriyo dadka u turo naxariis kula dhaqmo qofka arrintaas la siiyo faqad ucdiya waa la siiyey xadahu nasiibkiisii min khayri اdunya wاlaakhira adduun iyo aakhira qayrkoodii waa laga siiyey qofka ilaahay siiyo dhimrin oo cunfiga iyo shiddada iyo adadayga iyo qallafsanaanta ilaahay ka siibo ee qof kastuu la macaamilayo kula macaamila dhimrin iyo naxariis iyo turiino qofkaas ilaahay weynaa wuxuu siiyey nasiib weyn oo adduun iyo aakhiro ka mid ah nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wasilatu raximi qaraaba xidhiirinta wa xusnu lkhuluqi dabeecad wanaagga wa xusnu ljiwaari daris wanaagga yacmuraani diyaar magaalooyinkay camiraan dadkaa ku badta ilaahay weyna dadku ku badiyaa ku barakeeyaa magaalooyinkaa ku camirma wayaziidaani fi lacmaar cimriyaalkana waa siyaadiyaan qofka markuu qaraabadiisa xidhiiriyo dabeecadiisa wanaajiyo deriskiisa wanaajiyo ilaahay cimrigiisa waa siyaadiyaa waa waxyaalaha sharcigu ku celceliyo caddeeyey ilaahay qofka inuu risqigiisana ku siyaadiyo cimrigiisana ku siyaadiyo hadduu qofku akhlaaq wanaag dabeecad wanaag qaraaba xidhiirin uu dabeecad ka dhigto oo uu dhaqan ka dhigto xadiidka rawaahu axmedaa wariyey juska lixaad bogga boqol konton iyo sagaal bisanadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku wariyey wa bayana nebigu waa caddeeyey sala allahu calayh wasalam fiqala wasnihi dabeecad wanaagga miisaan culayskiisa yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha uu miisaan culus yahay min bayni saa'iri alacmaal acmaasha intooda kale dhexdooda nabigu ka caddeeyey maalinka qiyaame acmaasha waa laysku miisaamaa qofku wanaaggii uu samaystay iyo xumaantii uu sameeyey qofkii xasanaadkiisu ay cuslaadaanana jannada gala qofkiis xumaantiisu cuslaataana naartuu aadaa wax miisaan la saaro dabicad wanaag la culays iguma jiro waa shayga ugu culus haddii lagu saaro kafadda xasanaadka dabicad wanaag dhulkay tegaysaa waa cuslaanayda waa guulaysanaydaa marka wa bayana nebigu waa caddeeyey fiqala wasnihi dabeecad wanaagga culayskiisa yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha uu miisaan culus yahay min bayni saa'iri alacmaali acmaasha intooda kalaa nabigu ka caddeeyey ama inta kale ayay ka miisaan culus yihiin faqaala nabigu wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam maa min shayin shay ma jiro shaygaasoo yudacu la saaro filmiisaani miisaanka shaygaasoo afqalu ka culays badan min xusni اlkhuluq dabeecad wanaag ma jiro wax miisaan la saaro oo dabeecad wanaag dhaqan wanaag ka miisaan culusu ma jiro maa min shayin shay ma jiro shaygaasoo yuudacu la saaro fi lmiisaani shaygaasoo afqalu ka culays badan min xusni اlkhuluq dhaqan wanaagga wa inna saaxiba xusni اlkhuluq qofka akhlaaqda wanaagsan layabluqu wuxuu ku gaaraa bihi dhaqan wanaagga darajata saaxibi sowm qofka soonka sunnada laasima derajadiisa wa salaati qofka sunnada laasima salaada sunnadaha derajadiisa qofka dhaqanka wanaagsan oo dadka akhlaaqda wanaagsan kula dhaqma oo aan salaad badan oo sunnaa tukan oo soon oo sunnaa aan soomin wuxuu ilaahay agtiisa aakhira gaaraa qofkii sunnada badnaa oo soonka badnaa derajadiisuu gaaraa waa maxaa yeelay tana miisaankeed aad u culusya aad u culusya waina saaxiba xusni lkhuluqi dhaqan wanaagga qofka u saaxiibkaa layabluqu wuxuu ku gaaraa bihi bixusni اkhuluq dhaqan wanaagga darajata saaxibi soom soonka waxaa loola jeedaa sunnada qofkii u saaxiibkaayoo daa'imi jiray wasalaati qofkii salaada sunnadaa daa'imi jiray darajadooduu gaaraa rawaahu xadiidka abu daawuud ayaa wariyey raqamka afar kun toddoba boqol sagaashan iyo sagaal watirmidiyuna waa wariyey raqamka laba kun iyo saddex wa lafdu lafdigaanuna lahu tirmidii u sugnaaday waصaxaxahu اlalbaaniyu sheekh naasirudiin albaanina wuu saxiixi xadiidka fii silsilati axaadiii صaxiixa silsilatu axaadiiثi صaxiixuu ku saxiixiyey raqamka sideed boqol toddobaatan iyo lix waqad laa yakuunu inuusan u sugnaanina dhici karta waqad laa yakuunu lmaru dheh waqad laa yakuunu lmar'u qofku inuusan noqona dhici karta muwafaqan mid la waafijiyey licibaadatin kaiiratin cibaado badan min duuli qiyaamin salaatuleyl dheer wa karati siyaamin soom badan kamaa wufiqa sida loo waafajiyey lahu arrinkaas alcibaadu dadka cibaadada badan azuhaadu ee zaahidiinta laakinahu qofka idaa curifa marka loo oqoonsado baynannaasi dadka dhexdooda bidamaasati khuluqihi dabeecad jilayciisa waliini cariikatihi dhaqanjilayciisa wainkisaari naqwatihi kibirkiisa jabnaantiisa iyo tawaaduciisa rafaca koruu u qaadaahu qofka daalika dhaqan wanaaggaasu ilaa darajati ulaa'ika alcubaad kuwaas cibaadada badan derajadooda azuhadi ee zaahidiinta ah qofka waxaa dhici karta waa kala cibaado badan yihiin dadku inuusan aad u cibaado badnayn oo waajibaadka guto sunnooyinkiisu ay yar yihiin aa dhici karta sida dadka gabal ay yihiin uusan ahayn dadaa ilaahay baabka cibaadada u furaa afar iyo labaatan saa cibaada ku jira xataa hadduu shaqaysanayo markuu shaqaysana adkaartaasu daldala hadduu fursad helo qur-aanu akhrinayo haddii waaba soomaya maalmaha gabal usbuucii qayba u goono iska soomaya salaadaha u tirsan oo duurka ka horeeya oo ka dambeeya oo casir ka horeeya oo maqrib ka horeeya oo ka dambeeyo cesho ka dambeeya subxigii salaatuleyl salaatuduxa ma qaldayo cibaado badan dad cubaadaha la yidhahda zuhaad aakhiro jacaylkooda ka tagoo murugadoodu aakhiro tahay jacaylkii adduunay ka tageen macnaha dad jacaylkii adduun ka go'ay oo murugadooda iyo jacaylkoodu ay tahay aakhiro waxaa dhici karta qof aan saasayn inuu derajadaas gaaro qofkaan waajibaadku ilaaliyaa muxaramaadka waa iska ilaaliyaa waajibaadkana waa gutaa salaadaha sunnadiisa ma badna soonkiisa sunnada ma badna laakiin waa qof dabeecaddiisu ay jilicsan tahay naxariis badan layin ah rafiiq oo dadka u dhimriya mutawaadicoon isla weyneyn ilaahay wuxuu gaarsiinaya darajada saa'imiinta kuwa musalliinta dadkii soonka laasimi jiray ee aan dabeecaddaas lahayn dadkii salaada sunada laazimi jiroon dabeecadaasna darajadooda ilaahay gaarsiinaya xusnulkhulqaana alla ku gaarsiinaya waqad laa yakuunu lmaru qofku inuusan ahaynaa dhici karta muwafaqan mid la waafajiyey licibaadatin cibaado cibaadadoo kaiiratin fara badan min duuli qiyaamin istaag dheer ah wa karati siyaamin soom badan ah kamaa wufiqa sida loo waafajiyey low arrinkaas alcubaadu dadka cibaadada badan azuhaadu zaahidiinta ah laakinahu qofkii idaa curifa marka laga aqoonsado bayna naasi dadka dhexdooda bidanaasati khuluqii dabeecad jilayciisa bisuhuulati khuluqii weeye dabeecad jilayciisa waliini cariikati dabeecad jilayciis waa isku mid oo cariikaduna waa dabeecadda ah, wankisaari naqwati kibirkiis inuu jabay waa qof oon dadka iskala weynayn oon xaqa iskala weynayn ila kibirku waa labadaas qofku xaqa marka loo sheego hadduu qaada waayo waa mutakabir jannada alle ma galo qofka dadka yasaana jannada alle ma galo waa mutakabir kibirka nabigu sal اlahu alay slm waa labadaas yidhi qof marka mutawaadica oon kibir lagu oqoonin haddii lagu oqoonsado rafaca koruu u qaadaahu qofka daalika tawaaducaas iyo dabeecad wanaaggaas ilaa darajati ulaa'ika alcubaad kuwaas cibaadada badan darajadoodu kor ugu qaadaa aلzuhaadi oo zaahidiinta ah fa can caaishata caaisho waxaa laga wariyey qaalad inay tidhi samictu rasuulallah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala اllahu calayh wasalam yaquulu xaala uu leeyahay ina almu'mina qofka muuminkaa la yudriku waa gaaraa bixusni khuluqihi dhaqan wanaaggiisa bixusni khuluqihi dhaqan wanaagiisa wuxuu ku gaaraa darajata saa'imi alqaa'imi qofka salaatuleylka u taagan ee soonka sunnadaa badiya darajadiisa u gaaraa rawaahu xadiiska abu daawuud ayaa wariyay raqamka afar kun toddoba boqol sagaashan iyo siddeed waa xadiis saxiixa wasaxaxahu alalbaaniyu fiihi fii saxiix abi daawuud abu ku saxiixiyey ufira waa loo dembi dhaafay limusrifin qof xadgudbay calaa nafsii nafsadiisa ku xadgudbay bixusni khuluqii dhaqan wanaaggiisa nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu noo sheegay ummadihii hore waxaa ka mid ahaa qof aad u xadgudbay qayr daran oo macnaha xagga cibaadada aan ku badnayn oo cibaado badan aan samayn oo daacadiisa aad daacada u yareeyey oo qayrka aad ugu yaraa laakiin dhaqan wanaagu dadku la dhaqmi jira mumin ilaahay rumaysanna waa ah oo gaal maahayn qof muminuu haa laakiin aad u qayr yahay oo xagga daacada aad uga gaabiyey laakiin muxuu ahaa nin ganacsadaho taajiruu ahaa dadku wuxuu kula dhaqmi jiray raxmad naxariis markaasuu dhihi jiray qofka wixii u fud u qaada waa dayminaa hadhow shaqaaluu bilahu leey ka soo aruuriya mid walba waxa u fud ka soo qaadu leey kii ku cuslaada ka soo taga kii bixi waaya u dhaafo waa intaas ilaahay noo dhaafaaha uu leey aakhiro markii la taga ilaahay weydiiyey wax qayra ma samayd addoonkaygiiyo markaasuu yidhi weligii qayr ma samayd laakiin ilaahay wuxuu idhi anugu dadkan saasuu la dhaqmi jiro oo waxaan dhihi jiray wa intaasu ilaahay noo dhaafaa gefka iyaga badane u dhaaf markaasaa ilahay leeya anaa kaaga xaqnimo badan inaan wax dhaafo waana kuu dhaafo adoo addoonkaas haddaad dhaafto marka dadka waa inaad mar walba xasuusataa war ilaahay inta u geftaa rabtaa in lagu dhaafo qofka kuu gefo waa laska dhaafo qowl xun hadduu ku yidha lagama jawaabo waxa weeyaan qowl wanaagsanaa lagu bedelaa ficilka xun lagama jawaabo waxaa la yidhahdaa anaa alla u gefo anoo addoon kan waa addoon ilaasina laba addoonaan ah. hadduu ii gefo laakiin anigoo addoon ah aan khaaliqayga u gefaa markaasaan haddana rajeeya inuu ii dhaafo soomaa yaa alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ma waadnan jeclayn ilahay inuu idin dhaafo iska dhaaf qofka saas u xisaabtama wuxuu noqdaa qof macaan dadka agtooda ka macaan ilahay agtiisana ka qiimo badan sidaasuu noqdaa qofkaas ufira waa loo dembi dhaafay limusrifin qof xadgudbay calaa nafsihi ku xadgudbay bixusni khuluqii dhaqan wanaaggiisa loogu dhaafay laqad akbara rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu sheegay sala اllahu calayh wasalama laqad akbara rasuulullah rasuulku ilaahi wuxuu ka warramay sala allahu calayhi wasalam can rajulin nin ninkoo minal muwaxidiina dadka ilaahay keligiis caabudo ka mida ma ahayn mushrik ee qof gaala ah ilahay uma dembi dhaafo qof wuxuu ahaa ilaahay cibaadada u kali yeeloon ilaahay cid wax ugu darin qofkaasoo yaatii imaanaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha walxaal ayuu imaanaa qad faniyad ay dhammaatay xasanaatu xasanaadkiisii bisababi israafi xadgudubkiisa sababtiis filmacaasi dunuubta uu ku xadgudbay dunuubtuu ku fogaaday markaasaa xasanaadkiisii dhammaadeenoo baabi'een dunuubta inta ku dheeraaday laqad ahbara rasuululahi rasuulka alla ka waramay salى اllahu calayh wasalam can rajulin nin ninkoo min almuwaxidiina dadka ilaahay keliya caabudo ka mid ah oo aan gaal ahayn ninkaasoo yaati imaana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walxaal ayuu imaanaa qad faniyad ay dhammaatay xasanaatu xasanaadkiisii maxay la dhammaatay bisababi israafi xadgudubkiisa sababtiis filmacaasi dunuubta uu ku xadgudbay laakiin afara allaahu lahu ilahay ninkaas waa u dhaafay haddana laakiin afara allaahu lahu ilaahay waa u dhaafay maxaa loogu dhaafay liannahu ninkaasu kaana min khuluqihi dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa maca zabaa'ini dadka oo macaamiisha zabaainka waa qofka dadka wax kaa gata wey kula macaamila zabaaintu waa dadka kula macaamilo wax kaa gata waa macaamiisha ninkaas muxuu ahaa liannahu ninkaas kaana min khuluqii dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa maca macaamiisha uu kula dhaqmo iyo wa ahli duyuuni danyaalka dadka ehelka u ahay daynta ka qaba waxaa dhaqankiisa ka mid ahaa adtaysiiru fududayn iyo watajaawusu wax dhaafid taasaa dhaqankiisa ka mide ah. fududayn iyo wax dhaafid fududayn iyo wax dhaafid faqad rawa albukhaariyu wa muslimu wanasaa'iyu bukhaari iyo muslim iyo nasaa'i waxay ka wariyeen wa lafdiguna lahu nasaa'iyu u sugnaadeeye can abi hurayrata abi hurayre waxay ka wariyeen can rasuulilaahi rasuulka alle inuu ka wariyey sala اllahu calayh wasalam qaala rasuulka alla wuxuu yidhi inna rajula nin lam yacmal ma samayn khayran khayr qadu weligiis qayr oo aan iimaanka ahayna loola jeedo ee haddaan qofku iimaan samayn hadda ilaahay uma dhaafo oo ilaahay aayad qur-aan ku sheegay in allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay qofku hadduu u shariig yeelo ilaahay uma dhaafo laakiin inta ka soo hartay qofku rabu u dhaafaa ku rabana wuu cadaabaa marka ninkan wax qayr ahoo kale weligiis ma samayn ina rajulan lam yacmal ma samayn khayran wax khayra qadu weligiis wa kaana wuxuu ahaa yudaayinu naasa dadka mid wax dayniya dadkuu dayn sii jiro dayn ayuu bixi jiray wa kaana wuxuu ahaa yudaayinu naasa dadka mid wax dayniya fayaquulu wuxuu ku dhihi jiray lirasuulihi ergega uu dirayo waa addoon uu iska leeyaho shaqaalaha rasuulkaa waxaa la idhaha meel loo diro dii ilaahay soo diray rasuulullaahiyaa la idhaha haddaad adugu dirsatayna ergayaa la yidhaahda marka waxaa hadda loola jeedaa waa addoonkii uu dhahayay daynta soo aruuri hadda loola jeedaa halkan fa yaquulu wuxuu ku leeyahay lirasuuli ergegiisa khud ka soo qaad maa tayasara wixii u fududaada watru ka soo tag maa casura wixii cuslaada watajaawas iska dhaaf lacallallaahi ilaahi wuxuu mudan yahay tacaala wuu sarreeyaahe an yatajaawasa canna inuu noo dhaafo saasuu waa ku diraaba addoonkana saasuu ku dira xoolaha isagaa iskale markaasuu leeyahay soo mar dadka daynta naga qaba soo dhex mar qofka wixii u fuud ka soo qaada wixii ku soo coslaada ka taga u dhaafa waa intaas ilaahay noo dhaafee nagaa qalad badane uu leey saasuu ku yidhaahdaa khud soo qaad maa tayasara wixii fudaada watru ka soo tag maa casura wixii cuslaada wa tajaawas iska dhaaf uu yidhaahdaa lacalallaaha ilaahay wuxuu mudan yahay oon ka rajaynaynaa tacaala wuu sarreeyaahe an yatajaawaza cannaa inuu noo dhaafo falamaa halaka markuu dhintay bimacnaa maanta wey falamaa halaka markuu dhintay qaala allaahu ilaah wuxuu yidhi caza ilaahay baa qaaliba wajal alla weyn lahu ninkii waxaa alle ku yidhi hal camilta ma samayday khayran khayr qaddu weligaa wax khayra weligaa ma samayda waryaa waa addoonkii weligaa khayr ma samayda qaala wuxu uhi laa maya wax kayra weligay ma samayn ilaa been lama sheegi karo meeshaas run aa la sheegaya ilaa intiiu sheega marka ilaa intiiu soo reebay hoogaa hadda aa jirta hoogaa yaraa jira dadkan wanaag kula dhaqmi jiray wa intiiu sheega ilaa anow shaaniye kaana lii waxaa ii sugnaa khulaamun addoon addoon shaqaalaa aa ii joogay wa kuntu waxaan ahaa udaayinu naasa dadka midayn siiya dadkan wax daymi jiray faidaa bacatuhu addoonka markaan diro liyataqaadaa si uu daynta uga soo qaado liyataqaadaa ee liyaqdiya dayn wey si uu daynta uga soo gudo markaan diro qultu lahu waxaan ku dhihi jiray faidaa bacatuhu addoonka markaan diro liyataqaadaa si uu daynta uga soo gudo qultu waxaan ku dhihi jiray lahu addoonka khud soo qaad maa tayasara wixii fudaada watru ka tag maa casura wixii cuslaada watajaawas iska dhaaf lacallallaaha ilaahay waxaan ka rajaynaynaa yatajaawasu cannaa inuu noo dhaafee ilaahay markaasuu hadlay qaala allaahu tacaala ilaah wuxuu yidhi qad tajaawasu canka waa kuu dhaafa iska dhaafa xaggaaga wixii ka yimid maadaamaad addoommada ilaahay dartiis ugu naxariisatay ood ilaahay dartiis u cafiday وفي fii riwaayati limuslimi waxaa ku sugan can abi mascuud qaala allahu caza wajal ilaa wuxuu yidhi naxnu annagaa axaqu u xaqnimo badan bidaalika dhaafidda minhu addoonkan addoon inuu wax dhaafo annagaa uga xaqnimo badan tajaawasuu canhu u dhaaf malaa'igta wa xisaabaydu yidhahda iska dhaaf ah, dunuubtiisa o dhan u dhaaf saasuu ilaahay yidhaahda waxaa la rabaa marka dhaqankaas nabiga noo sheegaa sala allahu calayh wasalam inaan ka dhaqan dhiganno dadka naxariis lagula dhaqmo dadka dhimrin lagula dhaqmo dadka qowl wanaagsan lagula dhaqmo dadka ficil wanaagsan lagula dhaqmo dhaqankaasna aad rajaydo ilaahay inuu adiga wax kuugu dhaafo kelmaddu markay barakada yeelataa waa markaas ujeeddo kale waa inaadan ka lahayn markaad wanaagga dadka kula dhaqmaydo maahan dadku ha ku jeclaadeen maahan aad macaamiil badan heshid ujeeddadaadu waa inay waxaagu ikhlaas noqdaan wax walba marka ikhlaas la helo ilaahay ku jeclaado dadku waa ku jeclaanaya nabigeena suuban sal اlahu ala sl wuxu addoonka ilaahay markuu jeclaaba malakuljibriil u yeedhaa markaasuu ku yidhaahdaa addoonkaas anaa jecela malakuljibriilow jeclow markuu jeclaado aa malakuljibriil malaa'igta samada yimaadaan markaasuu yidhahdaa hebel allah jecele jeclaada dhulkana jacayla loo daadiya loo dhiga marka laakiin haddii ujeeddadu ay istusus tahay waa soo baraka beele mardha way fashilmi waxa weeyaan markay laakiin wuxuu dan alla yihiin dan adduun iyo dan aakhira waa la gaara marka waxaa la rabaa dadka wanaag run naxariis dhimrin dabeecad wanaag sabar dulqaad in lagula dhaqmo ujeeddaduna ay tahay ilaahay ha kuu dhaafo adiga oo raalli ha kaa noqdo wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed